bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah رb العaalamiin والslaaة والsلاam عlى أشhrف الأنbiyaaءi والmurslيin nabiyina mxamadi وعlى آlih وصaxbi أجmaعin ama bacd cashirkani waa kii afariyo tobnaad ee ka mida min riyaad الصاalixiin min kalaami sayid الmursaliin waxay inoo dambeeyeen ku soo jiray baab اlmuraaqaba almuraaqaba ayaa inoo dambaysay oo tacriifkeedu aad ku sheegteen hmm. muraaqabo maxaan idhi markii la qeexaya muraaqabo maxay ahayd wadaadkaan rabaa suga idinka aamusa wadaadka inay haysataa saag caawe ninkan ku xiga ma hiy almuraaqaba mise xagga midigtan adaa haye istidaamat اlyaqiini wاlcilmi biiطilaaci اllahi calى ظaahirika wa baaطinika haddii la af soomaaliyana maxaa laga wadaa adiga un haa jininkana bixiyaa la yidhi baainkaada khayr jagla khayr alkhamis xadiidka شhanaad can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu can الnabiyi salى اllahu عalayh walih waslm qaal in allaha tacaala alla weyne subxaanahu wa tacaala yaqaaru waa ficilooda alle ama yaqaaru waa masayraa ama hinaasaa marka luqada carbeed la yidhaahdo wahayrat اllahi tacaala ilaahay ficiladiisu ficiloonayana waxaa weeye wuxuu ka ficiloonayo an yaأtiya almaru ruuxu inuu la yimaado uu ku dhaco maa xarama allahu calayhi wuxuu rabbi ka xarimay u diiday mutafaqu calayhi waa laysku waafaqay buu sheekhu yidhi wاlghayratu bifatxi اlghayni qoynkoo la kordhabo wa aslu ayay taa qoynka la kordhabayaa oo hiira lama dhahayo waa hayra wa asluhaa asalkeeduna waxay ka timid alanafatu ay alxamiya ay alxamiya ficilada ama maxaan ku dhahdaa hinaaska ama masayrka ayaa la yidhaahdaa waxaan ku ada mudnayn ama aan ku qabanin marka la sameeyo xaggana awood aad u leedaha aad wax ka qabato sifada kugu imanaysaa anafada ama xamiyada ama khayrada la yidhaahdaa axaadiis badan baana macnaha ku yimid oo tilmaamaya ayib saxaabigii sacd bnu cubaada ahaa alkhasraji waad garanaysaan yaa loo sheegay nabigu calayh isalaatu wasalaam uu yidhi ninkii nin kale zina ku sheega xukumkaasaa fuulaya ninkii haweenaydiisa waxaa ku arko markhaati uu la yimaado ruuxa la iskama dili karo wuxuu nabi allow anugu haddii aan haweenaydaydii waxaas ugu imaado makhraatiyaal inta ma raadiyeene horta ninkaan kala baxaynaa ninkaan aan kala baxaynaa horta waxaan kala qaadayaa garbihiisa iyo luquntiisaan kala fogaynaya kadib wixii markaa lagu samayn baa dambaynaysa markaasay la yaabeen ansaar wuxuu ku hadlay nabiga marku wuxuu hi atacjabuuna min hayrati sacdin waxaad la yaabaysaan musayrka iyo hinaaska iyo ficilada sacad ku jirtaad la yaabaysaan la ana aqyaru minhu wallaahu aqyaru minii nabigu wuxuu hi anigaa ka masayr badan sacad oo ka ficil badan anuguna alla weyna wa tacaala iga ficilo badan kadib bay u sheegeen ansaaro nabi allo waxay dhaheen hadalka saxdaa dhibsanin filjaahiliya qabla alislaam weligii haweenay hortii meher lagu xidhay muusan guursanin haweenay aan gashaante ahayn oon inan ahaynna ma guursanin meher kuma xidhin haddaan ansaarnahayna haweenay uu furay weliganna maana guursanin bay waan ka cabsan jirray hinaaskiisiiyo masiirkiisa tuu furay wey mid marka masayr iyo hinasalka ka joogu ahaayo islaantu furo looma dhowaan jirin ka dambee guursada way isku rafaadahayaan marka ninkii noocaas aha oo islaant siinin ogu yimid nabi allo wuxuu farilan buu ka hadlay dhib kala muuqa asagaaba sheego nabi allo wuxuu i waa ogahay xugum ilaahi weeye cala alra'si walcayn laakiin waxaan kuu sheegayay aniga dareenkaygu haddaan diinta lagu dabaqinoo lagu xakamayn waxaan samayn lahan baan kuu sheeg nin islaantaadi ka farxanlaya maxay tahay bannaanka u baxo markhaatiyaal warila arka dheh maxay tahay horta ninkan meel saari buuri waa marka bani loo daayo dabcigiisa dhaqankiisa khayradu marka taas weeye xadiid kale asaguna ma min axadin akhyaru min allahi min ajli dalika xarama alfawaaxisha ilaahay subxaanahu wa tacaala axad ka ficilla badan ma jiro walidaalika saa darteed buu alla u xaaraam maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa ilaahay subxaanahu wa tacaala asagaa ku abuuray addoonkiisi baa tahay libinta iyo abaalka iyo nicmadu rabbi kuu geystay wax la qiyaasi karaa ma aha ilaahay wuxuu ka rabaa inaad adoon asagaa noqotood addeecdo ood u hoggaansanto amarkiisa yeesho ood ilaahay subxaanahu wa tacaala qadarisadu xurmayso awaamirtiisa iyo xukumkiisa allihii marka jiritaankaada iska lahaa noloshaada iska lahaa geeridaada iska lahaa wixii nicmaa ama awooda ama dadnima kugu jirtana ku siiyey aakhirna aad mudan doonto adduunka ku nooshahay iyo intaad ka dhaqaaqdaybaad waxaad ka dooratay axad kale oo shaydaan iyo ibliisa nafti baad ka raacday shaydaan baad ka raacday ibliis baa kuu sheekeeyey aduguba iska soo qaad wax adugu aad sheeganaysa lahaanshihiisa maalan walilaahi almatal lacla caruurtaada ad u addhasha hadda eed intaa korinaysay day adigana kugu gacansaydhaan cid kalena u adeegaan maxaad samayn maxaa ku qaban bal ii sheega ma xalaalaysaa baa ku qaban gebigoodaba ma biraysaa nimaad adugu abaal ku lah aad keentay nairobi ama kenya kenyaba aduu keentood kamaandhaha u goysay oo intaad daba taagnayd ood wax bartay ood wax ka dhigtay ood jaamacad ka saartay hadhow markuu weynaadee wax qabansan lahaa hadduuba koobka shaha kuu subi waayo oo cid kalaba u shaqeeya maxaa ku qaban kow maxaad bilaabi kamaandhahan kaa qaadayna horta natamse maaha wixii lagu taro dhan waa in lagaa xayoobay ilaahay subxaanahu wa tacala naxariistiisa iyo lufigiis wuxuu kaa qaaday ma jiro laakiin falka aad samaynayso ilaahay subxana wa taala ka cadhoonaya asagaa kule koryo hoos nicmo walba asagaa iska leh aakhariyo adduunba asagaad mudan tahay wuxuu aadama ku taray ma jiro allihii saas ahaa ee goonida kula aha ee kulahaa nolol iyo geeriba ayaa intaad ku gacansaydha waxaad ka raacday shaydaan ibliisa iyo naftaadii miyaysan ahayn marka in lagaa ficiloodo oo laguu cadhoodo oo waxaad samaynayso laga hinaaso laga masayro laakiin ilahay baa afuur raxiima ah oo xaliim ah inoo dulqaadanaya idan maslada laga hadlaya waa midaas maa axadun akyara min allahi an yazniya cabdahu aw tasniya amatuhu xadiidka kale ad garanaysaa axaadiistaasaa fasiraya macnahan waxaa laga hadlaya waxaa weeye addoonkii ilaahay haddaad tahay ilaahay wuxuu kaa raba ku hagaag makhluuq kale ha ka raacin ibliis ha ka raacin shaydaan ha ka raacin macnahaasa laga le wاlghayratu waa sifaة min sifaat اllahi subxaanaه wa tacaala waa sifa khabariya sifa samciya khabariya wey kaالضaxiki wاlغadabi dhanna sifatu ficlan bay ka tahay waad garanaysaan ashyaada waxaa weeye daxiga iyo qadabka tacalaqu bimashiiئaة اllahi wa qudratihi in allaha tacaala yaqaaru ilaahay waa hinaasa ama waa ficiloodaa oo xumaha in la sameeyo rabbi subxaanahu wa tacaala ka ficiloodaa oo addoonkiisa uu ku gacansaydho wakhayratullaahi tacaala ilaahay ficiladiisuna waxaa weeye an ya'tiya almar'u addoonku inuu la yimaado maa xarama allahu calayh wuxuu rabbi ka xarimay muttafaqun calayh asaadis xadiidka lixaad can abi hurata radi allahu tacaala canhu annahu samica anabiya nabiguu maqlay sal lay slam yaquulu asagoo leh nabiguu maqlay asagoo leh ina alaaatan min bani israa'iila saddex reer banu israa'iila abrasa wa aqraca wa acma idan xadiidkan marka baabulmuraaqaba waa ku jiraa maxaad ka fahanteen waxaad ka fahanteen haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonkiisu xumuhu samey rabbi uu ka cadhoonayo oo uu ka ficilloonayo oo uu ka masayrayo ama ka hinaasay waa inaad isilaaliso oo ilaahay maankii maskaxda ku hayso maankii maskaxda rabbi subxaanah wa tacaala waa inaad ku hayso ood ka cabsato oodan isdhiganin baa la doonaya macnahaasa marka xadiidka ku jira asaadis xadiidka lixaad can abi hurata radi allahu tacaala canhu annahu samica annabiya nabigu maqlay saxaabiga abu hurayraa yaquulu asagoo le inna alaaatan saddex oo min bani israa'iil reer banu israa'iila abrasa mid baras qaba inna alaaatan min bani israa'iil unbaad ka bedeli abrasa mid baras qaba ka baraska qaba waa maxay waa xanuunkan waad artaan ganka midabka ka qaada jidhka cadiinka ka dhiga jidhka cudurkaa wey ilaahi subxaana wa tacaala inaga nabadgeliyo cidda qabtana ha ka caafiyo abarasa mid baras qaba iyo waaqarca mid allowxiir ah waabaan carari gaadhnay waaqarca mid allowxiira ah. aqrac waa ninkaan timaha lahay marka ama ha ku dhasho ama ha ka buubin cudur ha ka buubiyo iyo midaan timo lahayn iyo waacma indhoole saddexdaasaa yaa yaa laga qisoon doonaa araada allahu rabbi wuxuu saddexdaasi an yabtaliyahum inuu jirribo ama imtixaano iimaankooda in la tijaabiyo yaqiintooda in la tijaabiyo wuxuu rabbi ku ogaayay cilmigiisa haybka inuu bannaanka keeno araada allahu rabbi wuxuu an yabtaliyahum alibtilaa waa alikhtibaar waa lagu qanjiidhinayaa waa lagu tijaabinaya rabbi waa ogyahay meeshay ku beekaamayaan laakiin cilmu baainkiibu rabbi wuxuu raba subxaana wa tacaala inuu noqdo cilmu aahir oo bannaanka uu yimaada shay walba fabacaa allahu ilayhim malakan buu u diray ilaahay malag buu u diray qolihii saddexdaha fa atal abrasa malagii baa wuxuu u tegay ninkii ayu shayin sheegeebaa axabu ilayka lagugu jecelyay adduunka maanta maxaad ugu jeceshahay ninkaadan baraska qabow qaala wuxuu idhi wadaadkii baraska qabay lownun xasanun midab wanaagsan midab wanaagsan baan rabaa iyo wajildun gan iyo oogo xasanun wanaagsan maqaar iyo saan waa rabaa wayadhab canii inuu iga tagana waa rabaa wayadhabu canii inuu iga tagana waa u baahnay alladii shaygii oo qad qadarani naasu dadku ay igu qashinsadeen cudurkana dee ruux baras qaba waa laga carari salaanta laga qaadi maayo lala seexan maayo ruux takooranoo dhibban weeye xanuunka ruuxa qaba waa ogtihi aadamuhuna de waa iimaan ku darsana waa dhib badan yahay wayadhabu canii inuu iga tago ilahay iga sii qadana waa doonahaya alladii midka oo xanuunkii baraskii wey qad qadara الnaasu dadku ay igu qashansadeen igu dhibsadeen igu kohodeen min alqadaara xanuunkiibu ka hadlaya maradkunbuu ka hadlaya famasaxahu malagii baa gacanta mariyey ninkii baraska qabay gacantaasaa loo marshay fadahaba canhu ninkii waxaa ka tegay qadaruhu uskagiisii baa ka tegay ama xanuunkiisii iyo jeermiskii gankina waa u soo laabtay idan waxaa meesha ka muuqanaysa xanuunku ciladiisu iyo aarkiisu wuxuu tagsiinayaa raadkii muqtadaguu baabi'inaya maanic base ma aha maanic base waa muair markuu dhibkaa meesha ka baxo shay wanaagsanaa asalkaa soo laabanaya wa uciya waxaa la siiyey lownan midab baa la siiyey xasanan wanaagsan baa la siiyey allaa siiyey subxaana wa tacaala gacantaasaa loo mariyey xanuunkii baa meesha ka baxay midab fiicanna ilaahay waa siiyey ninkii barasqaba saasay noqotay idan ninkii hadduu caafimaaday calaf adduunyuu u baahan yahay xoogow hawlo jidin waxay dhaheen soomaaliya laba lahayo mid waa hunguri laba arrimoodoo lahayo middood hunguri weeye meeshaan wax la marya iska rabtaa intaad nooshahay faqaala malag wuxuu idhi fa ayu lmaali axabu ilayka saddexda meesi keeda ugu jeceshaale saddexda ari iyo lo iyo geel inay reemiy ahaynba markaa muuqanayso sare magaal ahayn so sidaa maaha waa reemiy xoolo dhaqatow faأyu اlmaali axabu ilayka hanti teed ugu jeceshahay qaala wuxuu dhi aliblu geel baan ugu jeclahay ila xool asagaa u sarreeye aw mase qaala wuxuu yidhi albaqar lo baan rabaa oonu jeclahay shaka raawi raawigaa ku shakiya xadiidka waranayay raawiguna waa wadaadkii ah isxaaq ibn cabdillahi bn abi طalxata alansaari wey ninkaa wayna ku shakinaya fa uciya waxaa la siiyey ninkii baraska qabay naaqatan hal cushara'a sidkeedu dhammaaday cusharaa sagaalkii bilood maraysa geeliga dumarku waa isku sid sooma mise geela ka badnaa geeli waa labiyo toban ah, yaa isku mid aha dumarka iyo lo'da fa waxaa la siiyey naaqatan hal la siiyey cushara'a tobankii bilood dhammaysata fa qaala wuxuu yidhi laka fiiha malagii baa ku duceeyey waa mustajaab dacwa macsuum waana loo soo diro hawshaaba allah kuu barakeeye hashaan buui hashan sidkeed u dhammaaday ka dhasho dhaqo xoola ka dhigo allahna kuu barakeey faataalacqrac haddana wuxuu u tegay ninka allow xiirka ee timaha aan lahayn fa qaala wuxuu yidhi ayu shayin axabu ilayka malagii baa yidhi aduguna maxaad ogu jeceshahay waxaad ogu jeceshahay muxuu yahay qaala wuxuu yidhi u fiirsa ninkaasi ninka ninka baraska qabay wax badan buu sheegtay muxuu sheegtay midab wanaagsan iyo waxaan rabaa buuhi iyo maqaar wanaagsan laba isku darsaday laba shay buu sheegtay alla wuxuuina muxuu sheegan doonaa qaala wuxuu idhi shicrun xasanun timo wanaagsan baan rabaa timo wanaagsan inay isoo baxaan ilaa hadda baashu tallaalka xataa waa lagu kari laayahay sida turkiga uga ordaysan usoo wadeen way socon lahadahay shacrun xasanoo timo wanaagsan baan u baahanhay wayadhabu canii inuu iga tagana waan rabaa haada aladii cudurkan qadarani naasu dadku ay ugu qashansadeen cudurkan dadku ugu qashinsadeenna inuu idhaafana waan rabaa oo maxay hadee waa timo la'aan hadde waa cudur nin walba waxa dhibaa cudur soo moogid nin walba waxa ah. waxaan macaan lahayn qolyaha bidaarta cudur ka dhigahaya inaanu saaxiibo ahayn oon weli gediisa aan maqal ee baasha bidaarta aad ba u dhigasata hiiradu aad u necbaa xoogowba intay soo dhaqaaday qaybta hore goysa ilaa halkaasay tagta koofiyo tan aan qaboo kalena madax yuu ku qariyaa laba kaloo cusubna wuxuu ku wataa labada jeeb hadda magaciisa sheegi maayo yaxya aad u kuwa saaxiibadoo dhib badnaabaa dhibi jiro waxay ogyihiin cuqdadu ka qaba hiirada iyo bidaarta isagoo maqaaxi fadhiyo shacabba xaragoonaya ka dafahayaan koofidii marka muxuu rabaa inuu tan kale ku boobo tii haddaad ka dafto mid kalu wataa saddex laba uu jeebabka ku wato iyo miduu qaba uu ku soo bixi jiray aroortii dad bay ku noqotay baash hadda goor waan nin asaguna laftirkiisu nolol igu dambaysay ayaa inuu asaga qudhigii hanoon u malaynaya yuu sheekh buu weydiiye wuxuu yidhi shaxnaadi allah yarxamu wadaad sheekha kaftami jira asagu qudhigiisu waan filhaya ayuu sheekhu ku yidhi waxaan rabaa inaad ii sheegto hiiro iyo bidaar daawadeeda shaxnaadi ninkii soo gaadhay baa soo gaadhay asagaa hiiro weyn buu sheekhu lahaa markaasuu yidhi masaasa rabtahaa afartan waa beri intaad biyo kulkullayso ood foorarsato xagga dambe iskaga shubuur fidhfidhka caloosha ka kaca timimaa kuu soo baxaaya ninka aad buu caloodo wuu tegey wuu xanaaqay waan u dhimay sheeh maxamed maxaad saa u yeeshay ood ninka saa u gashay wuxuu idhi waxaad yeelaysaan wuxuu idhi su'aal khaldan maxay leedahay jawaab khaldan koofiyaddu ba sheekhu iska siibay aniga soo ima jeedaan buur haddaan hiiro daaweyn karo an un aqaano anumaan iska daaweyn wuu og yahay buui marka kasbun su-aasha ii weyda anuguna kasbaan jawaabta ugu xumay waagii dambe waa iska heshiiyeeno shaxaadii ninka la dagaalama asagun baadaali soo ma mhm. almuhim cudur waxaan oga jeedaa nin walba waxa dhibaa cudur ku ah rag baa ku xaragooda hiiradu qurux u tahay ninna wuxuu u arkaa koofiyadu jawaabka ku wataa nin walba wixii dhibaa dhiba dhib mala idan famasahw cafwan idan ninka waa wuxuu leeyahay hawshan ade hiiro quman ma aha hiiro quman maaha de waa miiskaasoo kale madaxii laga dhigay شhacru xasanu timi wanaagsan baan rabaa wayadhabu canii inuu iga tagana waan rabaa haada اladii cudurkan qadarani الnaasu dadku ay igu qashisadeen ama ay igu dhibsadeen famasaxahu waa masaxay oo gacantuu mariyey malagii fadahaba canhu waa ka tagay hiiradii baa ka tagtay time la'aantii oo uciya waxaa la siiyey shacran xasanan timo wanaagsan baa la siiyey qaala kadib haddii timo wanaagsan ilaahay siiyey la yidhi fa ayu lmaali axabu ilayka maal iyo hantikeebaad u jeceshahay wuxuu idhi albaqaru lobaan u jecelahay oon dhaqan karaa fa baqaratan xaamilan neef lo ah oo markaa riman baa la siiyey oo dhays ah wa qaala wuxuu malig yidhi baaraka allahu laka fiiha neefkan lodan sacan allah kuu faata lacma indhoolu u tegey dadka indhahale inta badan ilaahay subxaanau watacaala dhug iyo maskax iyo deganaan iyo caqli buu siiya nicmada uu ka qadee bedel weyn buu rabbi siiya subxaanau watacala horaana waa inaga soo maray ilaahay subxaanahu watacala ninkii labada indhood uu ka qaadee ku sabra in lagu abaalgudayo janno faata lacma indhoolibuu malagii u tegey faqaala wuxuu yidhi ayu shayin sheegeebaa axabu ilayka adiga agtaada loogu kalgacayl badan yahood u jeceshahay maanta in lagu siiyo qaala wuxuu yidhi wadaadkiin dhoolaha u fiirsa sug warkiisa ma dheeraba an yarudda allaahu ilaya basarii araggayga rabbi inuu ii soo cesho umbaan rabaa wax kale ma rabo ma dhihin indho wanaagsan baan rabaa u fiirsada ninkan acma warkiisu waa koobaya waa zaahid wuxuu yidhi waxaan rabaa keliya aragga rabbi ii soo celiyo indho quraarad ah oo dhala ah oo quruxsan oo markaan saa ugu firiyo maslambood waxaa ma akhriy nimanki waxay lowna xasan wa sharcun xasan hebel xasan jildu xasan labada aqrac iyo iyo abras warkooda waad soo marteen anugu waxaan rabaa u fadhiyaa keliya oon ilaahay ka doonaya an yarudda allaahu ilaya rabbi inuu ii soo celiya basari aragga aan lahaan jirin rabbi ii soo celiyo oo maxaad qabaan fa ubsira annaasa aadamaha aan arko ummadda aan aan indhaha saaro fa masaxa uu gacantu asna mariyey faradda allaahu soo naqa ilayhi ila alacmaa indhoolo u soo celiya basarahu araggiisii nuurkiisii qaala wuxuu idhi fa ayu lmaali intaa markii la dhammeeyey haddaba marka maalkeebaad axabu ilayka loogu kalgacayl badan yahay qaala wuxuu idhi alhanamu adhi baa loogu jecelyon rabaa adhig waa barakaysan yahay asalkiisii in jannada laga keenay axaadiis baa tilmaantay asalkiisii in laga keenay jannada oo uu barakaysan yahay nabigaa sheegay adhley way ka khayr badan yihin geellaydii way ka khayr badan yihiin waad ogtihiin sidoodaba nabiga ku tukan jiray hilibkooda lagama weysaysto ai waa taqaanaan nacfi lagama waayo maruu kuu irmaan yahay iyo maraad miijisato weeye meel laha marticaw hadday kugu soo dhalmato waad u loogi riti weyn ma qali kartid geel looma dhowaan karo adhigu markuu barako badan yahay nabigaa dhaqan jiray nabi maxamed oo lo dhaqdayn lama sheegin asagoo geel dhaqdayn lama sheegin taa ma ogtihi laakiin nabigu tiro adhigu lahaan jiray oo u dhaqan jiray intuu nabiga ahaa ka hor iyo intuu nabiga ahaa isagoo madiinana joogu dhaqan jiray tiro adhi ah caawa hadday waxar ku soo kordha ama nayl ku soo korodho nabigu neef weyn buu habeenka geli jiro oo u loogu jiro ummadda boqol ma dhaafuu leeha hadday dhowr waxarood ku soo kordhaan nabigu waa gowracaya wuu bixinaya aigu arigu wuu yahay ninkan ka fiiri markaa wuxuu ku jawaabi doono fauciya waxaa la siiyey ninka asagaa shaatan neef adhiga la siiyo waalidan dhalmo badan ri alxad a la siiy ceesaan alad ama sameen alada la siiyo un ka dhaqaaqday ai ilaahay faantaja haadaani labadii hore abras iyo way ka ilmo dhashadeenoo wsaci iyo hashi wawallada haadaan midkanna baraar iyo waxaruu ka guray weeye neefkii antaja geela iyo loda loo isticmaala shinka inta badan loo isticmaala wilaadadan waxaa loo isticmaala nugulka loo isticmaala wawallada haada ninkii neefka ariga la siiyeyna asaguna waa ka ilma dhashaday fa kaana lihaada waa abrask kii baraska qaba waxaa u ahaaday min alibili tog geel ah oo geela ah, waa kinaaya can karat اlibil geel aad u fara badan buu yeeshay walihaada kii aqraca ee lowxiirkaana wuxuu yeeshay waadi min albaqari waadi loah lo aad u fara badan buu asna yeeshay walihaada ninkii indhoolahaana waxaa u ahaaday waadi min alhanami tog dhanoo adhi ah idan hawshaa waa isku dhammaatay nin walba xanuunkii meeshuu ka bukay baa ilaahay ka caafiyey xoolana waa la siiyey maxaa dhiman xilligii abaal gudi lahaayeen baa uma intaa kadib inahu ata lbrasa malagi wuxuu u tegay ninkii baraska qabay fii suuratihi muuqaalkiisiiba ugu tegay iyo wahayati qaabkiisii malagi wuxuu iska soo dhigay nin bini aadan daciifo xanuunsanoo baras qabo iska soo dhigay fii hayatihi wa suuratihi ila malaaigtu waxay leedahay tashakul min khasaaisihim shimbir ba iska dhigo bini aadan ba iska dhigo say doontay isku shabihi maxaa yeeley siduu rabbi u abuuray indheheennu ma qaban karaan mana awoodno ama qalbigaaba ku tegi oo waaba isku dhexyaaciba marka ma xamili karo ama waa qayb rabbi inaga qariiba culays ma laha uma inahu ata alabrasa ninkii baraska qabay buu u tegay malagii fii suuratihi muuqaalkiisi iyo wahayati qaabkiisiiba ugu tegay faqaala wuxuu oo nin tuugsanoo iska dhigay faqaala wuxuu yidhi rajulu miskiin nin miskiin aan ahay oo danyar ah qad inqaacat bi waxaa ila go'ay aniga alxibaalu xadhkihii baa ila go'ay fii safari socdaalkan aan ku jiro waa kinaaya waa maxay saadii iga go'day waxaan haya ma jiro waxaan waa biyo beelay alxibaal waa jamcu xablin waana waxaa loo isticmaalay sahayada hadda loo isticmaalay jidkiiyo safarka laga wada rajulu miskiinu weeye ninkan ku kor taaganaya haddana baraska qabee xanuunsan xaggana socdaalka muxuu isku daray nin xanuunsan oo weliba xanuunkii u xumay qaba barasa haddana socdaal ah oo musaafiroo miskiina wabitaali sahayla'aan ah xanuun safar sahayla'aan dhibku sheegtay sooma inta ila egtay qad inqaacat bi alxibaalu xadhkihii socodka ayaa ila go'ay oo sahaydii baa iga dhammaatay fii safari socdaalkayn falaa balaaqa lii meelgaadhid aan gaadha iima ahaanin alyowma maanta ilaa bilaahi alla awooddiisa mooyeen uma bika adiga kaalmadaada mooyeen inaad ikaaliso inuu ilaahay adnaad ikaalisa mooyeen meelaan u dhaqaaqi kara ma waa biyo beele wey dhacsaal baan ahay niyo falaa balaaqa aan gaadhay ima ahaanin alyowma maanta hadda ku mutoon kuu imid ila billaahi ee bimacuunat illaahi uma bika biixsaanika wa musaacadaatika inaad kaalmayso waxaan ka ahay bacd allah haddaba asaluka waxaan kugu weydiistay biladii allaha acطaaka ku siiya allowna alxasana midabkan quruxsan waljilda alxasana iyo gankan iyo ogadan wanaagsan walmaala hantidana kugu tubay baciiran neef geel ah oo maxaad ku fali ataballaqu aan ku gaadho bihi neefka fii safari socodkayga aan sahay ka dhigta atabalaqu waa aan nafaqaysta wey aan sahay ka dhigto sahay aan sahay ka dhigto atabalaqu bihi aan ku dana gaadho ku danaysto waxaad u dhihi jirteen weeye fii safari u fiirsa meeshuu ka kiciyey waxaan loo baahnayn faqaala wuxuu yidhi alxuquuqu kaiira alxuquuqu kaiira neefafkan aad moodayso waa uun in yaroo iska irmaan ahoo bani aadamno dhan baas daba taaganoo waxaa daymaha lagu leeyahay iyo dadka daba taagan waa iska badan yihiin bal hore iskaga soco alxuquuqu kaiiru ayb xuquuqda lagu leeyahay geelan ama laga doonahayo aad bay u badan tahay buur marka neef lagaagama heli karow halkaasu soo istaaga fa qaala malagi wuxuu yidhi kaannii waxaabaad id mooddaa aniga kula hadlahayee tuugsanaya acrifku inaan ku garanayo inaan ku garan ma mooddaa ni muxuu wejigaada igu yaallaa in wuxusiyuu rabaa malagii baa kale meel baa loo wadaa hadi laakiin waxba xusuusan maayo muxuu yidhi ibnu cabbaas idaa jaءa alqadaru amyabasar hudhud baa laga sheekeeyey markaas waxay dhaheen ibn cabaaso baalka hudhudkamalg nabilaahi sulaymaan buu hogaamin jiro biyuhu arki jiro wuu sahmin jiro tawxiidku faafiye oo shaam intuu ka soo dulay buu yaman ka degay koonfurta oo balqiisiya ciidankeeda kala tuulay aad leedihiin sokana carruurtu ay intay shabagga u dhigtaan ay qaban hayaan ma aha wuxuu ihi ida jaءa alqadaru camya albasar qadarku hadduu yimaado oo maalinkaad naf bixidahayd la gaadho indhahaas waxba arki mahayaan waxay dhheen reealaaf malaggaa markuu galo candacanduba alla kaa dhigaa reealaaf warkood u haysaan malaggaa markuu galo candacandu waxba garamays war ka joog maya waad ku qamaami hoggi baad ku dhici wuxuu rabaa balku inuu xun garwaaqsiiyo wax dareensiiyo kaanii acrifog wuxuu idhi alam taku miyaadan ahaan jirin haddaanan khaldanayn abrasa mid baras qaba yaqdaruka annaasu dadku ay qashinsadaan ay kohdaan faqiiran saboolo caydh ohom aan waxba haynin fa acطaaka allahu ilaahay uusan ku siinin midab iyo caafimaad iyo xoolo fara badan tanaa ka sii dartay tii horeba fa wuxuu idhi innamaa waristu haada almaala maalkaan arkaysa geelan buuxa waxaan ka dhaxlay waa geel eeadh wax shay la tabcay ma aha wax la soo qaaraamay ma aha wax mag lagu keenay ma aha yarad kuma qaadin he aabiran can aabir war beentiiseeg weligaa beentagaadhimyadaisaga ka maali doona inamaa waristu hada lmaala maalkan waxaan ka dhaxlay buu i kaabiran nin weynoo oday ah waa geel xeafadhiafadhi ah oo kaabkaab ka soo jeeda can kaabiroo mid ka sii weyn kasii dhalay awoweybaa awogii kasii dhalay bu waan anugu hadda bilaabay ma ah idan malagii waa waqdoobtay markaa malagii fa qaala malagii wuxuu hi in kunta kaadiba haddaad been ku sheegayso waxaad sheegtoo dhanba fa sayaraka allahu allah kugu celiyo ilaa maa kunta sidaad ahaan jirtay baras qaba faqiira saboolan waxba lahayn allah kugu celiyo malg intuu habaartay muu iska dhaaa waata aqracbu haddana kii muruxsanaa ku noqday fii suuratihi qaabkiisiiba ogu tegey iyo wahati suuradiisi fii suurati muuqaalkiisi wahati qaabkiisiiba ogu tegay hay-adu maxay waa qaabku maalinkii u labisnaa dharkuu qabay anshixi ka muuqday ama baabi'i ka muuqday ama rafaadka wey hay-adu suuraduna waa muuqaalka wejiga suurada waxaad u celinaysaa jirhkiisa iyo qaabkiisa hay-aduna waxa aad labisantahay qaabkaad u labisantaha hay-a la yidhaahdaa maanta hebel hay-a shacni baa ka muuqda dharka iyo qaabku iskugu aadan yahay marka sidiiba iska soo dhiga bal inuu garto muuqaalkiisii qaabku u labisnaa fa qaala lahu malag wuxuu ku yidhi ninkii aqraca ahaa mila maa qaala lihaada abrask wuxuu ku yidhi buu ku yidhi waxaan ahay nin miskiina oo saayiduu ka go'day oo u baahan inaad kaalmayso allihii ku abuuray iyo uma adu kaalmada ay siiso baan maanta ku gaari karaa allihii ku siiyey timaha caafimaadkan ku siiyey xoolahan ku siiyey waan kugu weydiisanayaa sac ama weyl ama dibi yaroon danahayga ku gaadho markaas wuxuu la soo istaagay alxuquuqu kaiira miyaanan ku garanayn samd weligeeda ma soo mari wuxuu ihi kaabiran can kaabir nafs intiibuu maray waa malagood galay labaduba wa radda wuxuu ugu jawaabay malagii mila maa radda haadaa kan wuxuu ku jawaabay malagii kanna ugu jawaabay aqrac wuxuu ku jawaabay jawaabtuu bixiyey abras malagina muxuu ku jawaaba isaguna sidii oo kale faqaala wuxuuhi in kunta kaadiban haddaad mid been sheegaya tawda been sheegayso fasayaraka allahu allah kugu celiyo ilaa maa kunta waxaad ahaan jirta allah kaa dhigo sidii allah kugu celiyo idan maxaa dhiman hal nin baa dhima in la imtixaano waata lacma indhoolay buu soo maray fii suurati muuqaalkiisii wayatii qaabkiisiiba ugu yimid faqaala wuxuu ku yidhi rajulun miskiinun baan ahay nin miskiinoo dan yaraan wabnu sabiilin musaafir socoto wadahayana waan ahay jidku jooge inqatacad bi waxaa ila gooday alxibaalu xadhkihii safarka saayadii baa iga gooday fii sabri socdaalkayganaan ku jiro falaa balaaqa lii alyowma maanta gaarida aan dantayda gaadhay ima ahani ilaa bilaahi ilaahay kaalmadiisi iyo uma bika adigoo ii hagarbaxa mooyee asaluka biladii radda calayka basaraka allihii araggaada kuu soo celiyay waxaan kugu weydiistay shaata neef adhi ah ataballaqu aan ku gaadho biha ayada fi safari socodka danteeda aan ku gaadho sahay ka dhigto faqaala wuxuu uhi qad kuntu acma waa runta indhoolan ahaan jiray farad اllahu ilaya baصrii aragaygii baa rabbi ii soo celiyey fakhud qaado maad shita waxaad doonto oo hantidaa ariga maaragta intaad gasho wixii kuu qaadmi karoo dhan ka qaado wadac ka tag maa shita waxaad doontana ka tag lama awoodi karo hawsha aadama ma awoodo nin ilaahay ilaahiyin baa awooda arigu geela kama lejcelayaro hawsaalan ma aha marka ilaahay baa dhawr wuxuu hi ariga intaad waxaa doontana ka tag muxuu doonaya isagoo hal neefo adheh xudha ama wada kaxayso ama wada daah welibu ku dhaartay wuxuuhi wallahi allaan ku dhaartay laa ajhaduka kugu dhibi maayo laa ajhadu kugu dhibi maayo alyowma maanta bishayin shay akhadtahu aad qaatay lilahi alla darti aad u qaato kugu dhibi maayo qolya intay ku dhahaan wadaadow haddee weligeenbu wax isku siin naga dhexaysay xooluhu waa xoolihii laga adaaba asal iska lahaa balso cadhiga soo qaado bal wuxuun kala bax markaad xoogu isku aadisato xugudhi tan waa irmaanta bal tan sii daa tanna loo lisaaye bal u yarkaadi tan xoogo waxaan lahaa isku baanatide bal orgagaa yar fiiri soadii hore uu sii daaya maaha abadan asag wuxuu waxaan kugu dhibi ma tan daa tan qaaday midna ku adu intaad gasho wixii rabtana ka qaad wixi rabtana ka tag laa ajhaduka alyawm bishayin oo lexjaal iga qaban maysa aadta waad u qaata lilaahi ilahay dartaad u qaatay wa ku xumayn hadday jirto moogta ajala ku gel hadduu ninku xumayn u socdo waa masale kale wuxuu yidhi laakiin addoonkaani akhadtahu lilaah dantaad ad u qaatay kugu qabsan maayo idan ninka imtixaanka waa ku baasay baasitana waxaa keentay bacda tawfiiq illaahi waa fadlihi waxaa keentay shaygii inaad ictiraafto alictiraafu bilfadli baa asal ah abaalkii laguu galo horta ictiraaf qiro ha inkirin alاctiraaf bاlfadl والnicma haddaad garwaaqsato abaalkii laguu galay nicmada laguu galay haddana jawaab fiican inaad bixisaa ayaa sahlan oo dhow somaali maxay dhaheen abaal nin gale la arag nin gudasa lama arag waa yaryahay waa yaryahay ayb faqaala malagii wuxuu idhi amsik maalaka adhigaada wadaada u iska hayso fainama btuliitu waa la idin imtixaanay uun hawsha adhi maanan dooyni geella maanan rabin iyo loe meesha waxaa ka socday amar rabbi waa ladi imtixaanayay faqad radia allaahu canka ilahay wuu kaa raari noqday wa sakhita rabbi waa u cadhooday calaa saaxibayka labaday saaxiib abrasna balaayaa ka raacday muttafaqun caleyh waa laisku muxuu sheekhu u keenay xadiidkan qisada cajiibka wuxuu u keenay eray walboo kaa soo baxaay iyo go'aan walbood qaadanayso iyo wax kastood samaynayso markaad samaynayso ilaahay subxaanahu wa tacaala maankay maskaxda ku qabo ha is iloobin awooddaada waxba ha moodin murqahadaysan ku dagin da'daada iyo zamankaad maraysan ku dagin waxaad tahay iyo allihii ku abuuray isu fiidhi yaysa kula tegin hadal baa lagugu adkeeyey maalan waxbaa isku abadan muraaqabat اllah istidaamat اlcilmi wاlyaqiini biiطilaac illahi calى ظaahirika wa baطinik dad wadaadka miskiinka aad aad marageed u saartay ama gawan oogu oraday maalla wax laga qarin karaa ilaahay milicsa wey hasiloobin fii ayi laxda sikin walba ilaahay maskaxda imaanka ku hay qalbiga ayuusan ka bixin alla iska ilaali cadhadiisa ciqaabtiisa iska ilaali ha xadgudbin idan ninkan waxaa laga helay alacmaa maxaa laga helay almuraaqaba runtaa buui noolo ahaan jiray ilaahay baa ii soo celiyey hawshiibuu ku laabtay xidhiirkii asiga rabbibayaa socda qalbigiisaa rabbi ku xidhan subxaana wa tacaala wuu milcisanaya nimankan xadhig nadwaagoo dhan baa ka dhawankawaan ibliis bay ku xidheen nadwaagoodii idan jawaabtaasay bixiyeen khaldaneed aragtay aafada ah macnahaasuu sheeku ka rabaa waxaa kaloo ku jira ilaahay subxaana wa tacaala addoon walba wuxuu sameeyo uu la yimaado yuu kula xisaabtamaya isagoo horaanba ogaa mid walba wuxuu samayn doona ka warqabay ilaa laakiin shaygii ilaahay uu ka warqabay uu bannaan ka yimaado ood ku dhaqanto ood ku aqdaamato kugu xukuma inamaa tujsawna maa kuntum tacmaluun laha maa kasabat wacalayha maktasabat kullu nafsi maa kasabada rahiina sidaas wey waxaa kaloo ku jira alictiraafa biاlfadli wاlnicma waa sababun lلnajaax wاlfawz istiqaamada iyo sugnaanshaha waxaa keena inaad ilaahay nicmadiisa qirato lain shakartum la asiidannakum aadamaha hadduu abaal kuu galo allihii ka weynaa ee aadamaha iyo kan kuu galay oo kulli iska lahaa abaalkiisii baa ka horay wax walba allah ku abuuray icaabad buu ku yidhi haddaad musaa u wareegaysatood ka wareegto shirki iyo kufri iyo bini aadam maxaad moodaahad mutafaqu calayh annaaqat lcushara wuxuu idhi imaamku bidammi lcayn caynkoo la godo cushara la yidhaahdo wa fatxi shiin iyo shiinka la kordhabo wa bilmaddi weliba haddii mad la madoo la dheerayo haddawaad ratana alif iyo hamsa isdaba taagan hiya alxaamilu waa hasha riman baa la yidhaahdaa qowluhu uu ku yidhi antaja wa fii riwaayatin fanataja macnaha waxaa weeye tawallaa nitaajaha tawalla wuxuu gacanta ku dhigay nitaajaha inuu ka ilmo dhaliyo oo uu geeli dhaqido wa huwa bimacnaa antaja fi naaqa nataja iyo antaja waa isku mid wahuwa e, e, antaja fi naaqa antaja geelaa loo isticmaalaa natajana waa loo isticmaala marka nataja waa bimacnaa antaja marka weliba laga hadlayo geel laga hadlayo oo neef e, hal laga hadlayo wuxuu ihi sheekhu marka falmuwallidu iyo wاnnaatiju wاlqaabilatu bimacnan saddexdaa waa isku macno muwallidku waa ninka adhiga ka ilmo dhaliyo weeye ama ida ha noqdo ama riyacad ha noqdee wاnnaatijuna waa midka geeliya looda ka ilmo dhaliyo weeye wاlqaabilatuna waa umlisada bini aadamka umlisada caadiga ah la yidhahdaa aabilo bimacnan ee bimacnan waaxid waa isu macna saddexdaas ka bood waxbaan ka boodo miya cafwan nitaajaha macnaha waxaa weye tawallaa nitaajaha ka dhalinteedii buu gacanta ku dhigay oo asagaa mas-uulka noqda wanaatiju linaaqa wanaatiju linnaaqa hasha ninka ka dhaliyana waa kal qaabilati lilmar'a waa axadka dumarka ka umuliyoo kale wa qowlu uu ku yidhi walladahaada ninkii indhoolaha muxuu ka ilmo dhashaday adhigiisii iyo neefkiisii huwa bitashdiidi laami laamkaa la shidaya oo lama fududaynayo ay tawallaa wilaadataha ka dhalinteedii buu gacanta ku dhigo mas-uulka ahaa wahwa marka walladadu bimacnaa antaja fi naaqa wey wallada fi lhanami waa bimacnaa antaja fi naaq aw nuuq ayib antajay la macnimo tahay fi naaqati geela ama hasha marka laga falmuwallidu iyo wاnnaatiju wاlqaabilaةu bimacnan waaxid saddexdan waa isku macno laakin hada lilxayawaani wadaka ligayrihi laakin hada lilxayawaani wadaka ligayrihi muxuu u jeeda haada antaja iyo nataja'ama iyo wallada yaa iskale xayawaankaa iska leh wadaka qaabiladuna ligayrihi macnahaas u jeedaa lakin waxaa fican inuu kala hormariyo uu qaabilada keeda horay geeyo wa qowlu uu yidhi inqaطacat bi alxibaalu xadhkii baa iga goy uu yidhi huwa bilxaa'i اlmuhmalati xa aan dhibici lahayn wاlba'i اlmuuxada iyo baa hal dhibici leh aw ilmuwaxada waxaad sheegtaba ay ilasbaabu waa xadhkaha iyo wadiiqooyinkii wadooyinka lagu gaadho safarka wa qowluhu laa ajhaduka uu yidhi macnaahu laa ashuqu calayka kugu dhibi maayo fii raddi fii raddi shayin shay soo celintii ta'hudu aad qadanayso aw amase tatluba aad ka doonayso min maali hantidayda iyo adhigayga wa fii riwaayat اlbukhaari waxaaba ku yimid laa axmaduka kuu mahdin maayo waxaad ka tagtay haddaad adhiga intaad gasho wax iiga tagto kugu mahdin maayo haddaad wada kaxaysatana kugu dhibi maayo si iicanwaxaa doonta oga qaada wey bilxaa'i lmuhmala oo jiinki meeshii jiinka idbu xag ka dhigay riwaayada bukhaari iyo wlmiim wa macnaa waxaa weeye laa axmaduka kugu mahadin mahayo bitarki shayin shayada ka tagtay taxtaaju ilaad u baahanta arig wax oga baxaan haddaad ka tagtay kugu mahadniq mahaye baahidaada iyo dantaada ka fushuuleh kamaa qaaluu siday u yidhaahdaan carabtu laysa calaa tuuli اlxayaati nadamu nool dheerideed shalayto iyo qoomash kuma jirto ay calaa fawaati tuuliha maxaa mar walba waad lahayd mar walba waad lahayd hadday dheeraatay iyo hadday waxay kugu haysa ma الsaaبع xadiidka toddobaad can abi yaclى shadaad ibn أws radi allahu tacaalى canhu can sal slam qaal nabig wuxuu yidhi alkayisu ninka dhugtale waxaa weeye ee caqligaba ay alcaaqil man duul weeye daana duleeyey nafsahu nafsiisa duleeyey daana laba macnay ku timaada cinda ahli اlcilmi daana adalla adalla wastacbadana way noqotaa daana xaasabana way noqotaa inaad naftaada xisaabiso oo dabagasho od kontoroshana waa la yidhaahdaa inaad dulaysood xaqa u dulaysood alla ku xidho ood kibirkeedii sandullaysana waa la yidhaahdaa labadu ku fasiri karta waa lagu fasira alkayisu ninka caqliga badanee wax garanaya waxaa weeye man duulkii daana dulleeye nafsahu lilah naftiisa alla u duleeye akhdacaha wa adallaha lilaahi wa cibaadatii oon kibrin ama man daana nafsahu ay man xaasaba nafsahu naftiisa ruuxii xisaab macnaha dambe xaasabana loo badan yahay ninka kayiskee dhugtala waxaa weye ninka naftiisa la xisaabtama wa camila u shaqeeya nool yahay limaa bacda almowti geeri wixii ka dambeyn u diyaargarooba oon adduunka ku aan israacinin oon ku khatalmin oon ku kadsoomin waalcaajizu wa fii riwaaya walaxmaqu dabaalku ama doqonku caranka sawcidhaadhaanka waxaa weeye man duulkii atbaca nafsahu naftiisa raaciyo u sii daaya hawaahaa waxay rabto u sii daaya yaa dhugloo caaqila ninka naftiisa la xisaabtama aakharna u diyaargarooba yaa doqona oo dabaala oo laga roono ah hawli reer koonfureed laga roone waxaa weeye man atbaca nafsahu ninka naftiisa raaciya ee seetada u dheeray iyo xadhiga hawaaha waxa iyadu doonayso isay rabto naf maxay rabtaa shahawaat xufat annaaru biاshahawaat faama man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa can اlhawa faina aljannata hiy lmawa idan hawaaha watamana haddana waxba ka daray naftiis intuu ka adkaan waayo oo xakamayn waayo oo seetadii xadhigga u sii daayey oo naftiisii rogtay iyo wuxuu doonayaa in meel fiican la geeyo waxaa la bacdu sl baa ka warrama ma huwa man huwa alaxmaq waxay dhaheen waa waxaa weye almusir calى اdanbi alraaji lilmaqfira hada huwa almaqruur bay yidhaahdeen waaw dembigii buu faraha kula jiraa oo ku dhagannabaya wuxuuna iska rajaynayaa in loo dendhaafo janno iska gelaayo janno inuu iska geli buu aaminsan yahay dembigina farahaba kala bixi maayo ninkan waa maqruur ninkan muxuu sameeyey naftiisiibuu hawadu ku sii daaya kamana qabanaya haddana waa tamanaa wuxuu rajaynaya cala allahi subxaana wa tacala inuu meel fiican tago watamana cala allahi alamaani bacdu nusakh baa ku dara laakiin riwaayadada saxdaa kuma lama socoto intaas watamana cala allahi ilahay wuxuu ka rajaynaya oo niyada imaanka maskaxda ku haya wax wanaagsan iyo hawaab iyo ma'aal fiican buu rajaynaya wmaca anahu faraa binafsihi wcalى nafsihi wfii diinihi rawahu tirmidi xadiidka wariya wa qaala wuxuu yihi tirmidi xadiiu xasanu waa xadii xasanu tirmidi yidhi axaadiia riyaad saalixiinka la yidhi waa daciifa xadiidka ugu horeeye wey xadii ka soo horeeyanana soo marin baan u malaynayaa alimaam tirmidi raxmat اllahi tacala isagu wuxuu maray inuu yahay raggi hore xufaada ee hore mutaqadima tirmidi raggi kuaygar ayniga ama ka horeeya weynaana xadiika wax daciifiya ma arag xadiidka wax daciifiya ma arag xaakimna wuu saxiix yeelaa wasakata calayhi alxaafidu fii fatxi اlbaari wakadalika alimaam اlbagawi fii sharxi sunna wuxuu xadiiun tirmidi wuxuu hi xadiiun xasan wuxuu waa xadiiun xasan wuu saxiix yeelay wasakata calayhi alxaafid ibnu xajar xadiidku laba ariiq buu leeyahay ariiqa uu sheekhu warinayo waa ariiqii abubakr ibn cabdila bn maryam alhasaani can damrat bni xabiib can shadaad ibni aws saxaabiga haddaad hayseen ariiqaasaa caan ah. wadaadka marka abubakar ibn cabdillahi bn abi maryam alhasaani wadaadkaasay ku haystaanoo wadaadda waxadh sagaa la tafaruday tabarku sax laakiin rag kalaa mutaabiceeyo caraka waa afar gaadhaya laakiin dhibku wuxuu ka ariiqa ragga mutacadadu lagu wariyey yaa nin daciifun jiddan ku jira ayaa ku jira oo la yidhaahdo camr bin bakr asaksaki la yidhaahdo ariiqa marka tirmid uu taxsiiniyey waa qaabilu litaxsiin ariiqa tirmidi iyo baqowi isku raacay inuu xasan yahay xadiid xasana yahay xaakimnu saxiix yeelay xaafidkan uu ka aamusa fixbaari waada yadul calaa quwati wuu aqbalaa waana suuragalina waa xasan maada wadaadkan abubakr ibn abi maryam alhasaani ah waa nin adlun fii diinihi caabidun zaahid cubaadii ree shaam iyo zuhaadii ree shaam buu ku jiraa dadka saalixiinta alukhayrka aw ah diintiisii iyo sugnaanshihiisu xagga diineed wax murana ma laha waa kalimatu itifaaq waxaa lagu haystaa xagga xifdiga xagga xafdiga xagga xifdiga waxaa laisku waafaqay inuu yahay laysa bimatruukin nin matruuga ma nin iqo oo muطlaqaho yuxtaju bixadiiina maaha dhexdhexaad yuktabu xadiiuhu walaa yuxtaju bi wadaadaa yidhi wadaadda ilaaqa inuu iqa yahayna abubakr bazaarb waa iqatun ibnu maciinba wuxuu ihi waa min aiqaat ragna waa yuktabu xadiiu walaa yuxtaju ibnu cadi baa u daraa intuu manaajiir soo sheegay oo xadiikan ku daray xadiika lagu inkira lagu qoonsaday ku daray xadiiulatafurda cafwan uu ku darayba wuxuu yidhi yuktabu xadiiuhu walaa yuxtaju bihi wa axaadiiuhu saalixatun buuri wa axaadiiuhu saalixa iyadoo sidaa tahay axaadiiuu wariyo way fiican tahay xadiis saalixa wey saalixatun lilcamali saalixatun lilاxtijaaji muطlaqan aw fii abwaab intaa waxaa dheer xadiidku shaahid buu leeyahay min xadiiثi anas bayhaqi fi shucab uu ku wariyay alkayisu man camila lima bacda اlmowti wاlcaari alcaari can اddiin allahuma laa caysha ila caysha اlaakhira bayhaqi baa wariya sanadka dacfigaasna ku jira idan tirmidi muxuu u taxsiiniyey baqwan u taxsiiniyey nawna ugu taageersan yahay wuxuu ugu taageersan yahay dhowr qaraa'in min madhab ahli xadiid waxaa ka mid a alintiqaa hmm, in laga doorto ninka daciifka axaadiista laga doorto axaadiis la huba inay saxiixa tahay ama uu xifdiyey alintiqaa min xadiii daciif baa la yihahda ninka daciifka asagoo daciifa ama saduuqa ama sayulxifdi ah ayaa axaadiid la ogyahay inuu qabto uusan ku gafin ayaa laga soo doortaa macnaheedu maaha asagaa nin aqoo jabalo xaafida waxaa weeye calaa dacfi baa la ogyahay xadiidkan inuu qabtay lianna saduuq kaduuba qad yasduqu iska ninkan dayinka cadliga iska daa beenaalaha mararka qaarkood muxuu sheegaa run bakhaylkuna marbuhe dabada iska maraa wax bixiyaa aadama khayr kama dhammaado marka macnahaasaa yaa jira intaa maxaa dheer waxaad ku darsataa xadiidku waa min axaadiis الzuhdi wadaadka warinayana waa min الzaahidiin alcubaad الصaalixiin wey hawsha adugu aad ku takhasustay ama aad isha goonida u leedahay amaad u galaangal badan tahay dadka waad ka xigsataa waadna u xog badan tahay zuhaaddu maxay xifdiyaan lagu yaqaana qolyaha saalixiinta ah iyo zuhaaddu maxay qabtaan axaadiiu الzuhd wاlraqaa'iq fuqahadu axkaanladu maxay qabtaan axaadiiu اlxukmi caamadan hadda ka shaqay suuqa albayc washira fuqahay ku yihiin albayc washira fuqahay ku yihiin dahaaradana ma sixi karaan qaybo ka mida dahaaradana ma sixi karaan duqayda waaweyne geedaha ka taliya ee xeerarka iyo hawlaha gooya baabu alaaq wanikax way yaqaanaan iyo mag iyo mawlxawla way yaqaanaan hebel baa an halba iska leeyihin mawlua la yidhaahdaa mawluo sheekho shanta noo xukun niman bay gula dhaweyd shantii idinkaa wasu ukunta maxad u keenteen baan way ka warqabaan ruuxu wuxuu asagu u dhunduleelo wuu kaaga jajaban yahay waana qabtaa warka inaad fahanteen baan filaya intaa waxaa dheer dacfigiisu waa min qibali xifdi laa min qibali dayaanatihi wa cadaalatihi waxaa ku darsataa xadiidku laftiisu ma dheero waa yar yahay ninka allowsahalkan xifdiga badna wuu abtaa xadiidka hadduu matnigu yarayna wuu abtaabay dhaheen hadduu qiso watana wuu abtaa waa manhaj ay leyihin muadiin kibaartu ay leeyihiin hebel waa daciif lakin xadiidkan waxay dhan waa saxi waa min saxiix xadiiiin limaada waa xadiis dheer bayn oo qiso wata hadduu uusan qabanin sidanba kuma keeneen waxaa kaloo caan ah xadiidkan waa mashhuur min xadiii الruwaaة الmuqتaqadimiina can abi bakr alghasani cabdullah maalig baa ka wariya baqi bn waliid baa ka wariya ciisa bn yunus baa ka wariya marka ragga ka wariya o dhan hal qaab bay ku wariyaan ismaysan khilaafin ardadoon isku khilaafin iyagoo mutaqadimiina xadiidku min xadiiث الzuhdi ah wadaadku min الzaahidiin الصaalixiin ah matnigoo kooban inahaasay isu fiiriyeen isagoo shaahid leh dacfi baa ku jiro xadiidka anas hadda idiin soo sheegay asagoo dariiq kale ka yimid wain kaana raawigu ku jira ha noqdo daciifun jiddan lanna ixtimaal baa waarid inuu qabtay intaa marka laysku daro warka bakawi iyo tirmidi e bannaanka ayuu joogaa bannaanka ayuu joogaa waa marfuuc marfuuc xadiidka anas qaala tirmidi wuxuu yidhi waayru min alculamaa waxay idhaahdeen macnaa daana nafsahu ay xaasabaha tirmid waynu kusoo maray jaamiciisa isagoo sidaa ku fasirayba xaasabaha fi dunya qabla an tuxaasaba yowma alqiyaama saasuu erag u dheeraa uu tirmidi wariyey sayidina cumar baa sidaa odhan jiray xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu war naftiinna la xisaabtama oo u kuurgala intaan laydin xisaabin watazayanuu lilcardi اlakbari wainamaa yakhifu cala alxisaabi اlxisaabu ywma اlqiyaamati calى man xaasaba nafsahu sayidina cumar bay ka sugan tahay wuxuu odhan jiray u diyaargarooba isu qurxiya bandhigga weyne soo socday ilaahay la hortegi doono nin walba ha diyaargaroob ha isqurxiyo camal saalixa la yimaado xisaabtu waxay u fududaataa adduunka ninka naftiisa xisaabi jiray ninkaan soo xisaabtamin aakhara asagaa fashilmi doona wainamaa yakhifu xisaaba ywma calى man xaasaba nafsahu fi dunya maymuun mihran ba wuxuu odhan jiray laa yakun cabdu taqiyan xata yuxaasiba nafsa kama yuxaasibu shariika min ayna macamuhu wa malbasuhu addoonku ma noqdo taqi ilaahay ka cabsada ilaa uu naftiisa u xisaabo sida ninkaas shirkadii tin ad la xisaabtanto xisaab xil ma leh soo fadhiiso bishii baa dhammaatay disembar baa la gaadhay aan kala baxno qalin baa lasu aadanaya wa lasu cafin ma jiro maalinka koob shaalka ku cabtay gaaris baad aaday horde intaa saaiib ma jirtay qoro wax lagu kala tagaya ma jiraan aa la kala goosanaya nin walba wixiisa markuu bannaanka la maro ya hadhow dhihi war intaas hebel waan kaa tabararoonahay bal iska qaado laakiin marka hore indhacadaan baa lagu kala baxaaya marka sidaa ninkaan u xisaabtan adduunka oon iska ogaano xaggee raashinkan biilkan lacagtan xaggee ka yimid dharkan xaggee ka yimid ruuxaad ii keenta xaggeed ka keenta aan dhihin aakhiray ka go'antay odhan jireen salafku xadiidku macnahaasuu daba taagan yahay idan maxaa ku jira muraaqabo muxaasadu maxay keenaysaa inaad xisaabtanto oo naftaada la xisaabtanto waxay keenaysaa inaad allah ka warqabto subxaana wa tacaala nin isla socda inaad tahay nin ishaysta inaad tahay haddaad leekaa isku oloolinood kala socoto maalinkii qalaf lagaa siiyuun baad arki oo giirka lagugu dhufto idan marka xadiidku sidaasaynu kaga tegaynaa aلثaamin xadiidka sideedaad xadiidka caankaa weeye la xifsanaaye dadka lagu waanin jira marka min waxaa kaloo kamida on ka tegay inaan baraarujiye xataa haddii la qado xadidku inuu daciif yahay in baabkan lagu dhaqmo waa kalimatu ijmacin bayn الsalaf alcamalu biاlxadiiث ضaciifi fi الzuhdiyaati wالraqaa'iqi waa jaaئisun khilaafana kama jiro khilaafka dambe sheekh albani uu guuriyo sal ma laha ama almuxadisuuna alkibaar lam yakhtalif fi dalika bukhaari baa ku sheegay saxiixiisa xadiiku wuxuu keena ku saabsan tusa iyo bowdyadu in aysan cawro ahayn laga fahmaayo bowdyada fuulinka hore ilowga saaran baa laga hadlaya xagga hore jirta ma aha meeshaa ku fashilmina iyo wuxuu keenay xadiiu jurhad jurhud oo marka asagu sanadku dacfi ku jira laakiin asagu tilmaamaya boodyadu ilaa lowga ilaa jirku inuu cawro yahay bukhaari fi saxiixi xadiiu anasin ee tilmaamay boodyinaysa cawro ahayn fuulinku wuxuu idhi asnadu ay asaxu wa xadiiu jurhadin wuxuu idhi in bogyo waa cawro la yidhaahdo waa xadiidkan daciifka uu ku yimid waa sida asugu markaan bukhaari qabo xadiid kaleo xoog badan baa ku timid laakiin asagu laysa calaa shardiha markaa asagaa axwata in lagu dhaqmo ay sax tahay oo u roon diinan dayaanatan wa diinan oo leeda boydu waa cawro laakiin min xayu sanad xadiidka anas baa saxiixsan buu idhi marka alcamalu biاlxadiiث الضaciifi fii الtarhiib والtarhiibi waa kalimatu ijmacin bayn الslf weliba bacdu way ka degi jireen in axaadiista aan la hubin inay mawduuca tahay ama kadibta aan la hubin in la radiyo xadii mursalo xataa la radiyey buu ka dagaalamay nin slaf muxadis weyn oo kabiir ah marka lama fudaysa axaadiista marka kan waa daciif tuur saxiix daciifka xaggalka shaandhe hawlahaas xoogu waxay keeneen xadgudub badan baa ku jira khayr badanna waa ku jira laakiin xadgudubka badan sida muuqanaysa xoogu istikfaaf bisunna iyo axaadiisteedii la fudaysto oo raggaan mustawi cilmi aan lahayn ay yidhahdaan xadiidka waa daciif hebel kan waa daciif alla kala shaandheeyo baa ku yar jiro xoogow xadgudub ah aلثaamin xadiidka sideedaad can abi hurata radi allahu tacaala canhu qaal wuxuu ihi saxaabigaas qaala rasuulu اllahi salى اllah alيه wasalam min xusni islaami اlmari ruuxu islaamkiisa wanaaggiisa waxaa ka mida islaam wanaagga waxaa ka mida islaam qurayxa waxaa ka mida tarkuhu tegiduu ka tago oo uu ka fogaado maa laa yacniihi fi اsharci wey laabudda min hada اlqayd qolyaa khalad ka fahmay maa laa yacniihi waxaan dantiisa ahayn sharciga marka loo fili aan dan kuwa ahayn inaad ku mashquulsho waa khaa waa khaa min xusni islaami islaam baa la sheegay islaam wanaagaada maxaa ka mid a ah? inaad muslim wanaagsan tahay maxaa lagu garanaya inaad ku aadood ku hagaagto wixii lagaa rabay alla kaa rabay ka fogaato ilaahay wuxuu kaa reebay tarkuka tegidiisa maa laa yacniihi ay maa laa yahumuhu alcinaayatu walihtimaamu bishay shaygoo la daneeyo ayaa la yidhaahdaa waxaan dani kuugu jirin ood ka fogaato yaa islaam wanaag ah waxaan dan inoogu jirin maxay tahay xumaanta madamba inoogu jirto halaageennaa ku jira ee baaba'een danteedna ku jirta min xusni islaami اlmari tarkuhu maa laa yacniihi waxaan dantiisaan dan diineed baa laga hadlaaya dan islaam baa laga hadlaaya waajibaadkood ku hogaagtaa laga hadlaaya xumaantood ka fogaataa laga hadlaaya allahood ka cabsataa laga hadlaaya aadama xaqoodood iska ilaalisaa laga hadlaaya hawshaasaa laga ma aha hebel xumaan warkanaan ka qabanno xumaha afaaraa lama ga maxaa dantaa ku geliya nima faradheeridaa waaba xaq ruuxa loo sheege in xumaha laga reebo alamru bilmacruuf soo diinteena qayb ka mid a ma ah wax culus xumaha dadka laga reebo wanaagoo la furo waa min usuul diin min usuul اdiin manaa marka dadka qaarkood ay u qaateen adiikumanahaasa looga jeeda xadiiun xasanu way rawaahu tirmidiyu waayruhu tirmidi hayrkii baa wariyey xadiika asagaa marka khilaafka laisku khilaafay sanadkiisa arbaciinkanu kaga sooda waba kaga noqon maayo muhimaddu waxaa weeye wixii aan dan aakhare kuugu jirin ama maslax adduunyadu ilaahay uusan u calona aysan kugu jirin ka fogow islaamkaada ilaasho xaggee ka soo gala maaa muraaqabo tarku maala in in shaygan inaan dan kuugu jirin goormaad ogaata horta shaygan inaan dan kuugu jirin goormaad ogaanaysaa markaad ilaahay ka warqabto ood alla ku xidhan tahay oo shayga iska fiirinayso iyaad ogaanaysaa ma bannaan yahay mise ma bannaano ma xaaraanba mise ma aha ma marka sidaa qalbiga aad loogu haysood muraaqabaysood xukun kala cadaysato oo wax walba kuu caddaado tubti toosan ku hagaagi tii xumayna ka leexanaysa attaasi xadiidka sigaalaad can cumar bin khataab radi allahu tacaala canhu can nabi sal slam qaala wuxuu yidhi saxaabigaas cafwan qaala nabigu wuxu uhi alayh salatu wasalam laa yus'alu arajulu ninka lama fiima daraba imra'atah wuxuu xaaskiisa ku garaacay lama weydiiyo nin xaaskii muxuu ku dilay lama weydiiyo warsaadu maxay qoonsatay maxaad u dishay haddee jawaabaan ku qancinin ama kaa khajalisa ama aad yaxyaxdaa lagu dhihi karaa markaa u bixin baddaas xuquuka warwux waa dumar waa masaakiin waa walaalaha waa xaaskaadi waa ummu sibyaanika wa ciyaalika ha ku xadgudbin allah ka cabso si guud u waani hoos ha u degin meelaha ka hoos looma dego haddii kale waxaa kaaga hor ku imanaysa jawaabadan kaa nixisa ama beerka kaala baxda laa yus'al الrajulu ninka lama weydiiyo fiima daraba imra'ata xaaskiisa wuxuu ku dilay lama weydiiyo wlaa tanam ila calى witrin wanasiitu الثaaliثة qisu xadiidku lahaa rawahu abu daawuud wahayruhu qisu xadiidkuu leeyahay wadaad la yidhahda ashcat ibnu qays la yidhaahdo ayaa habeen sayidina cumar soo martiyey wuu marti sooray cumar baa marti sooray waa la seexday xilli saq dhaxa ah waxaan ku toosoon maqlay bu cumaroo islaantii garaacahay sayidina cumar oo islaanta qawdhabinhaya waan soo boodo waan kala qabtay waxaan idhi buui cumar bulukaado islaantan xagganu waan kala qabtay habeenkaasu marka cumar iyii bui xadii nabigan ka maqlay saddex xaalo oo nabigan ka mala aan sheego mindhaa waxaa laga yaabaa in ashcaf su-aalihiisii wasiilaadna maxay eeday iyo insaanta qowdhiba maxay tahay inuu war dayn laga yaabaa kadibna uu xadiidku nabiga ka maqla uu sheegay saddex arrimoodoo nabiga aan ka aan kuu sheego midda koobaad laa yus'alu rajulu fiima darab imra'ata lama weydiiyo xaaskii muxuu ku dila way yaqaanaan qisadan iyo xadiidkan caamada somal dhan way yaqaanaan waliba qolyihii haweenka qowdhabin jira sheegi maaye eedo badan baa isoo gaadhay aad bay u yaqaanaan way ka warqabaan wuxuu kaloo u yidhi walaa tanam ilaa calaa watrin adoon salaadii watrka tukanina ha seexanin markaad cishaha tukato oo ragcataynka ada watrki ku dhufo waa intaas hurdaba kula tagtee watr la'aan ha seexanin ashcad bin qays wuxuu ihi wanasiitu aalia dardaarinkii saddexaad waan halmaamay buu xaakim baa sheegay riwaayo oo ah oo ku daro wuxuu leeyahay midda kale lama weydiiyo ninka walaalihii yuu jecelyahay yaa jecesha lama yidhaahdo waa hawl khatar waa xikmo walaalaha kula dhashay lab iyo dhadigba yaad u jeceshahay yaad ugu kalsoon yaad cuskataa markay hawle kuu yimaadaan aad la tashataa lama yidhaahdo maxaa yeelay maxaa imanaysa warkii waa kuwa keluu gaadhahaya cuqdad bay kuu qaade adig walaalaha waad kala dhimanaysaa wixii wanaageed samaysay xataa hebel buu u lagu dhihi cadaaladoo dhan meesha ku dhumi idan haddaad aragta hadda gorbaa idiin sheega caruur madaxa isgeliso oo is kala dhintayna inta badan waalid baa isku dila oo fiirsad dib u akhriya hawsha ayada tajribaan ku hayaa istiqra'ana ma soo jebin karta haddaad aragto caruur wada dhalatay oo kala socota oo isku dhibban oon isjeclayn ama bahyo badan ha noqdeen ama halba ha noqdeene dhibkaa waxaa ka dambeeya waalidkaa ka dambeeya waalidku hadduu ka yarna yidhahdo war walaalkaa weyn waalid buu ka amar qaado ka dambe oo lagu ababiyo walaalkiisa ka weyn aabbu ka dhigan waalid buu ka dhiganaya ka weyna la yidha walaalkaa kaa yar u naxariiso oo lisu celceliyo saqiiri kabiir wadday qabsanhayaan dowlad soctay noqonayaan laakiin markuu waalidku baasha ka dhammaan waayo la jifiyaano bannaan aafo markaasay bilaabataa marka inaad fahanteen baan filahaya marka nimankeena xaasaska badan isilaaliya rawaahu abu daawuud ba xadiika wariyey waayruhu iyo ayrkiiba sakata alh abu dad adiikani ma sakata alh abu dad alى qaacidatihi waa maxay fahuwa saalixu cindahu waxasana isnaadw diya almaqdasi fi mukhtaara wasaxa isnaadw alxaakimu wasakata alayhi اdahabi saxa isnaadw alxaakim waxasana isnaadw diya almaqdasi wasakata calayhi abu daawuud abu daawuud marka isaguna xadiidku inuu xasan yahay baa macquul ah. hal wadaad baa ku jira oo la yidhahda cabdiraxmaan abu wabrata almusli la yidhaahdaa sanadkiisa ku jira waa ninka ka warinaya xadiidka ashcar ibnu qays cabdiraxmaan almusli abu wabra can alashcaf ibn qays can cumar weeye maxaa marka ninkan xaafidku wuxu waa maqbuul nimanna xu waa majhuul bay yidhaahdeen maxaa keenaya marka abu daawuudna inuu yidhahdo uu ka aamuso saalixatiisa ka noqdo diyaa almaqdisna uu yidhahdo waa isnaadu xasan nawwina uu isagoo soo sheegay xadiid daciifa inuusan keenaynin uu keena maxaa keenay ninkan la yidhahda cabdiraxmaan almusli abu wabra waa min e min aطabaqa alkibaar fi الtaabiciin wey hadihi aطabaqana waa la socodsiiya xadiidkeeda haddaan nakaara ka muuqanin bukhaari baad socodsiiya calimadini baa socotiiya axmed baa socotiiya xufaadoo dhan baa dhaqaajiya dabaq alkibaar nin marka xujaysta iyo nin istishhaada iyo nin kala qaada oo fiiriya ruwaadda fiiriya idan sanadku wax kale uu qaba ma jiraan oon ka ahayn jahaalatu xaali jahaalata xaali cabdiraxmaan almusli majhuul cayn ma aha waa oo lanna waxaa si fiican u caddeeyo sharxacaymadiini baa ka hadlay oo ka hadlay abubakr albazaari hal raawi oo xaafid ka wariyo oo cabdulahi bn daawuud alawdi ka wariyo laakiin inuu majhuul xaal bayahay yay mareen qolyaha dambe mutaakhiriinta ah jahaaladu marar baysan keenin tadciifka keenin liculuwi abaqati arajuli alraawi idan marka xaggee kaga jira macnahaan rabnay munaaqaba xaggee kaga jira wuxuu kaga jiraa axad walba markaad wax weydiinaysa ka fiirsa weeye maxaa ka iman kara maxaa danoo ku jirta su-aashaani sida aad nin loo weydiin xaaskiisa maxaad ku dishay maadaama intaasoo shayba ay dhici karto qodqodkana iska daa waxaad la imanna ka fiirso waxaad samaynna aad ooga kaadso macnahaasaa laguu sheegaya muraaqaba saban buu ku soo galay mooyeen macno kol hadda ii muuqanaya ma jiro wallahu subxaana wa tacala alam